شرف عهده هويدي هدابكها كنولو ولمادو كاقدريه عوية سواهو wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib barnaamijkan saaxiib yeel waxaa idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii eeba eedmo waxaa ka mid noqon doona golaha ammaanka ee qaramada midoobe uu codeynayo heshiis xaba joojina oo qaso ka dhaqan gasha qiimaha shidaalka dunida waa laga cabsi qabaa inuu kor u kaco waxaan sidoo kale dihaynaa xildhibaano hindiya oo shaqo joojin lagu sameeyey warbixin ku saabsan wabiyada adduunka aan ku noolnahay kuwooda ugu wasaqda badan ayaa sidoo kale barnaamijkana ku jira waxaaad maqli doontaan sidoo kale qeybta koowaad barnaamijya taxaan oo ahaan doona oo aan kaga hadlayna dhacdooyinka dalka ka dhacay dibadaba sanadkan sii dhammaanaya xubnihii joogtadeenu ahaa sidoo kale barnaamijkeena qeyb bay ka tahay iyo xubinteeni toddobaadlaha eed wax ka bar wadamada caalamka gaarinta suugaantana barnaamijkeena way ku jirtaa ee kusoo dhawaada mar kale kulanka keenan taagay udublii ciidana ka dhigay gogol webiyada cartama iyo cirifyada bad kaga xidhay iyo buuraha culub dembiyada xartamayo cirfyada badkaga xiiray iyo buuraha culus cimrigeed nin xoolaale aduunyada waxaa jira colliyo nabadi cayriyo nin xoolaale iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay cadna calafka ku qodhan cunaadseegi maaye caashaqa habaayicin adna calafka kuu qoran una seegi maaye faashaqa habaaycin cadadkunu ila ahay carab dalab la sheege cawana ma nooshahay caqladiida hadalku carab dalab la sheege gashayda caydhiyo ceryaama iyo boodh aciru ha isku qarinine noloshayda caydhiyo cilmigu uran ku fadhi ku carcaarin maaye caashaqayskaylo shaqayskaylo daabaca wayskii canabay daruuru cimir bay ahaaye xalay tabaca canabay daruuru cimir bay ahaaye caawanaa laguma oga wakhtigii ku ciiliyo cisigiyo wanaaguna caawanaa laguma oga wakhtigii ku ciiliyo cisigiyo wanaaguna waisdabacaraba waxana ku caddayn karaa camiyaha indhaaliyo waisdabacaraba waxana ku caddayn karaa camiyaha indhaaliyo ma og tahay curyaankaba cagaluuma waayine caynkaa wax loo yidhi ma og tahay curyaankaba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 inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharafcii heeda hooyaday barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka magaxdes waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaan ku leenahay iyo boggana radio culmed dot com idaacadaha wadaniya xogmaal iyo sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan cly f aynu ku bilownay barnaamijkeena ee wararkan iga soo gaaraya deegaanada puntland waxay sheegayaan in suldaan cabdicasiis afgaduud allahu naxariistee oo kamid ahaa musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka puntland uu ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka boosaaso iyo qardho sidoo kale waxaa la sheegay laba kamid ahaa dadka la saarnaa gaariga in iyagana ay la geeriyoodeen marxuumkan ayaa la sheegay inuu kusii jeeday magaalada qardho halkaas oo uu doonayo inuu kasii wada lahaa ololihiisa doorashada ku aadan iyadoona dhowaana uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka puntland oo bisha soo socota ma dhici doonta magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuutina waxaa ka furmay shirka sanadlaha ah imicadka heritage waxaa sanad walba bishaan oo kale la qabtaa waxaana looga hadlaa hadba xaaladaha ka taagan geeska afrika soomaaliya baa ugu horeysa sanadkan habdhaqanka siyaasadda iyo sidoo kale nabadeynta geeska africa ayuu ku saabsan yahay shirkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaana daafuray mudanayaal iyo marweyn walaalayaal mowduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqadda gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen nabadda naga tasowday waxay furo u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni midka dhaqaale midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba ummadda soomaaliyeed ee geeska ku nool midka jabuuti iyo jigjigo jooga midka gaalkacyo iyo goday jooga midka marka iyo muqdisho jooga kan gaarise iyo garowe jooga kan berbere iyo baydhabo jooga waxay ku kala nool yihiin xaalado iyo duruufo kala duwan waxayse ka midaysan yihiin in ay baahi u qabaan arrinta aada maanta meeshan u fadhidaan annaga ka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheenna soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo soddon iyo laba sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagal jabisay islamarkaana ku ilmo dhashay soomaaliya daqiiqaddan aan hortiina taagnahay waxaa dhici kartaa in askari soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah soomaaliya gobolka iyo guud ahaan caalamka wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis caruurtiisa iyo ummadda soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta haddaba si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan waxaan ka dhignay tiir ka mid ah tiirasha dowladda soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran soomaali heshiisah dunidana heshiis laah afar iyo labaatan sano ka hor ayay ahayd markii walaalkeen madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu yidhi maya soomaaliya laguma dhowran karo in dadkeedu isdilo wuxuuna suurtogeliyey in soomaalida laysu keeno si ay dowladdooda u dhistaan shilimaad yar oo laga aruuriyey shacabka reer jabuuti ayuu madaxweyne ismaaciil cumar geelle ku bilaabay howlihii shirkii carta weli walaalaheen nagamay daalin ee hiil iyo hoolba waynala garab taagan yihiin maanta waxaad og tihiin wiilasha reer jabuuti ee askartaa waxay dhufays uga jiraan dhuusamareeb beledweyne ilaa buulo burde si ay hiil walaalnimo inoogu fidiyaan ugu dambaystii waxaan waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo gabay caan ah oo uu inooga tegay abwaankeennii weynaa allahu naxariistee cabdullaahi suldaan timcadde arar dheer kadib wuxuu yidhi waxaan gabayga deelkiiyo laftiya diirka uga qaaday dadka waxaan ogeysiinayaa dawgu siuu yahaye soomaaliya day ay wanaag idinka doorsoon doorsoonye docda bari darooriga baddi iyo saylac dariskeeda dusha koonfureed iyo ilaa webiga daaciisa degmadeenna oo idil haddaan dayay abwaabteeda niman duubiyadu naafo noqon deelka laga waayo dul iyo hoosba waan ugu dhigo waa dixdhagaxeede anubaa damqanaya dhaguhu uma daloolaane dadkan la hadlayaabaan lahayn duxiye imaane bal inay dalfoof tahay caqliga dooni laga saaray wixii horay usoo daashaday digishanaysaa doc hadday u wada jeedsatoy dhowrto danaheeda oy duul walaalaa tahoy duunka ka heshiiso dadka kama yaraateena way isdabar jaraysaa dubbe madaxa way iskala dhacdaa daayi nabidkeed goortay iswada dooxatay buu daadu soo galay ubadkiinnii waa daadiseen waana dubateene dubaaxdiisii waad wada cunteen duhur daraareede duhur dharaareeda dariiq toosan soomaaliyay waa lagaa daday darajada ilaahay ninkii doonayaa hele nin ka duday dastuurkii waxyiga diinta ka carrowi dugsi mala qabyaaladi waxay dumisa mooyaan haddaynaan xumaantiiyo dilkiiyo daynin kala qaadka dibaddaan ka joognaa sharciga daacadda ilaahay dambarkeedu waa jahannama iyo dogobkii naareede dugsi malaqa biyaaladi waxay dumisa mooyaane diriir laysu laayiye intaan weerar daba joogno oy dumarku weerkii sitaan danabyadii waayey uu sida dareemada u yaal maydku dibaddiinna wallee doogsan maysaan intaad dunida joogtaanee dugsi maleh qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waad mahadsantihiin shirkuna waa idin furan yahay guulna waa idin rajaynaya wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu codkaasna waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xumse cabdibare saad muqleyseen wuxuu furay shirka sanadlaha heritage ee jabuuti ka dhacaya suugaantii gabayada dugsime leh ama gabayga dugsimale qabyaladu waxay damisa mooyaane ayuuna hadalkiisa kusoo gabagabaya daafuur baan ku jirna ama qeybaha hore ee barnaamijkeena kulanka keenan ayaa degeysanaysa aan qodobo kale ayaa noo soo socda dadka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiib yaal idaacadda kulmiye magaalada muqdisona waa nagala socotaan sida hordhaca barnaamijka wadan kugu sheegnay waxaa maanta noo bilowday barnaamijyo taxano ah oo oh, ilaa kooiyo toban qaybood ka kooban barnaamijyadan oo ilaa koiyo soddonka bisha december socon doona waxaan dib idinkuga xasuusinaynaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee dalka iyo dibaddaba ka dhacay barnaamijkan kulanka keenan xog iyo sidoo kale barnaamijka ogaal ee barqadiisa ogala ayaad ku dhageysan doontaan qeybaha kale ee barnaamijkan waxaa sidoo kale aad kala socon kartaan hadii ku dhaafo baraha bulshadaanu ku leenahay ee keenan ee facebooka youtube-ka iyo bogeena radio kulmiye dot com dhawaada qeybtii koobaad ee barnaamijyadan oo ay noo soo jeedinayaan wariyaasheena axmed dirir nuur iyo cabdinaasir maxamed kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad barnaamij gaara ah. oo aan ku eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir aynu ku bilownay kowdii januari ee sanadkan sii dhammaanaya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa dagaal kula wareegay deegaanka masagawa oo ka tirsan gobolka galgaduud taliyaha ururka labaad qaybta toddobylabaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa xilligaasi sheegay inay sii baaxsan doonaan ururka al-shabaab si galmudug ay ugu saaraan saddexdii januari markii ugu horreysay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku dagaalamay ciidamada deegaanka ee s c khaatuma iyo kuwa somalilan dagaal maalinkaasi dhacay waxaa ku dhintay in ka badan toban ruux oo dhinacyadii ku dagaalamay ah magaalada laascaanood afartii januari dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ay ku weerareen laba qarax oo xoogan qaraxa koowaad ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxa ay la beegsadeen bartamaha degmada maxaas iyadoona uu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka agaarka guri uu deganaa xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya isla afartii janwari magaalada muqdisho waxaa la soo gaarsiiyey siddeed iyo labaatan qof kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan dadkaas ayaana ku soo dhaawacmay qaraxyadii afartii janwari ka dhacay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan dadka qaarkood oo dhaawacyo culus qabay ayaa loo qaaday xisbitaallo ku yaala dalka dibaddiisa isla afartii januari kooxo hubaysan ayaa magaalada gaalkacyo waxay ku dileen laba qofood oo shacaba ah, halka saddex kalena ay ku dhaawaceen falkan oo dhacay xilli habeen ah ayaa lagu diray burhaan jaamac cilmi iyo farxaan nasar waxaana la sheegay in lagu dilay goob ganacsi oo ay ku sugnaayeen falkaas waxaa la sheegay inuu daba socday dhacdo aana qabiil u dhexaysay laba beel oo walaalo ah oo halkaasi degaa shantii janawari maamulka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxyadii al-shabaab ay ku weerareen magaalada maxaas afartii janwari dhimashada weerarkaas ayaa hirshabeelle waxay ku sheegtay soddon iyo shan qof halka dhaawacana ay ku sheegtay afartan qof sidaas waxaa xilligaas wakaalada wararka ee royters u sheegay xasan kaafi maxamed ibraahim oo ah taliya ku-xogeenka booliiska maamulka hirshabeelle lixdii janawari al-shabaab weerar ku bilaawda qaraxyo waxay ku qaadeen deegaanka hilowlagaab ee hoostaga magaalada runigood ee gobolka shabeellada dhexe dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isgarabsanaya ayaana al-shabaab halkaas ku wada dagaalamay waxaana dagaalka uu socday muddo saacado badan ah waxaana ka dhashay khasaare xoog leh oo la gaarsiiyey al-shabaabkii weerarka soo qaaday waxaana halkaas ku dhintay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda sidoo kalena shabaabkii weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in intooda badan halkaas lagu dilay tobankii januari allah u naxariistee nin maqalka naafa ka ah oo lagu magacaabi jiray abuubakar maxamed nuunaani loona garan ogaa abrimo ayaa maalinta hornimaha waxaa lagu dilay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho marxuumka ayaa miis yar oo ganacsi yar u saarnaa waxa uu ku haystay degmada xamarweyne waxaana dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda shan kun oo shilin soomaali ah ayaana loo dilay sida xilligaas ay xaqiijiyeen dad ka mid a eheladiisa marxuum abirimo waxa uu ahaa lixdan iyo shan sano jir in ka badan soddon sano ayuuna miis yar degmada xamarweyne ku ganacsanayay saddex iyo tobankii januari ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ay wehelinayaan ciidamada difaaca deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka cali heelle oo hoostaga magaalada galcad ee gobolka galgaduud ciidanka xoogga ayaa deegaanka isku ballaariyay xilligaas iyagoona ka qabsaday dhul ballaaran al-shabaabka halkaas ku sugnaa afar iyo tobankii januari al-shabaab ayaa saddex qarax oo madaamiin aha loona adeegsaday gawaarida walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxa ay ku weerareen magaalooyinka jaralaksi iyo bulaberde ee gobolka hiiraan qaraxa koowaad ayaa ka dhacay degmada bulaberde waxaana lagu weeraray meel u dhow xarunta degmada ah bulaberde qaraxaas waxaa la sheegay inuu geystay khasaare kala duwan inka badan labaatan qof ayaa ku dhintay halka labaatan inka badanna ay ku dhaawacmeen isla maalinkaas laba qarax oo kale oo ismidaamin ahaa ayaa al-shabaab waxay ka geysteen degmada jaralaksi ee gobolka hiiraan waxaana xilligaa inta la xaqiijiyay ku dhintay inka badan toban ruux halka in ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen lix iyo tobankii januari ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay degmada xarar dheere ee gobolka mudug kadib markii iskaga baxeen ururka al-shabaab wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa xaqiijiyey qabashada degmada xardheere isagoo sheegay in ciidamada ay u usii gudbi doonaan deegaanada al-shabaab ay kaga hareen koonfurta gobolkaasi mudug lix iyo tobankii januari nin hubaysan ayaa waxaa la sheegay inuu ku dilay xilli habeennimo degmada bursaarax ee gobolka mudug laba qof labada nin ee la dilay allah u naxariistee waxaa lagu kala magacaabi jiray cabdulaahi cabdiraxmaan afdheere oo mar soo noqday guddoomiyihii hore ee degmada bursaalax iyo sidoo kale mukhtaar maxamed waxaana dilkooda uu la xiriiray aana qabiil oo xilligaasi ka dhacday deegaan u dhow magaalada bursaalax lix iyo tobankii janwari al-shabaab weerar ismiidaamin ah waxay ku qaadeen magaalada halgan ee bartamaha gobolka hiiraan gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayay al-shabaab ku weerareen fariisin ciidanka dibuuxoreynta deegaanka ay ku leeyihiin gobolka hiiraan waxaana qaraxaas ku dhintay ciidan ka tirsan macduusreyda deegaanka dadka qaraxaas ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyihii c a d da ee saldhigga booliiska magaalada beledweyne jamaal axmed jaamac toban iyo toddobadii janwari madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada baydhabo waxa uu ka furay shirka dib u heshiisiinta ee dhex marayay mucaaradka iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed shirkaas waxaa ka qayb galay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe siyaasiyiin odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ujeedka shirkaas wuxuu ahaa sidii wadahadal loo dhexdhigi lahaa mucaaradka iyo sidoo kale hogaanka maamulka koonfur galbeed waasoo ku dagaalamay baydhabo iyo sidii loogu heshiin lahaa muddo kororsi hal sano ah oo muran xoogan dhalisay isla toddobaiyi tobankii januari ciidamada booliiska saldhiga degmada yaaqshid ee gobolka banaadir waxay toogasho ku dileen nin ka mid ah rag burcad ah oo xaafadaha muqdisho dhac ka geysanayay war ka soo baxay booliiska ciidanka gobolka banaadir ayaa waxaa lagu sheegay in ninka hubeysnaa xilliga la tooganayay uu la dagaalamay ciidamada amniga ee qabtay balse ciidamada ay ku guulaysaen inay soo afjaraan ninkaas oo ciidamada dagaalka la hortegay hase yeeshee ay ku guulaysteen in ay dilaan toban iyo toddobadii al-shabaab waxay xilli waaberi ah weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen deegaanka xawaadley oo hoos tagtay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxa kadib waxaa dhacay tacshiirada ay isweydaarsadeen al-shabaabkii weerarka soo qaaday iyo ciidanka dowladda ee ku sugnaa magaalada xawaadley khasaare xooggan ayaa maalinkaasi kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay xawaadley al-shabaab waxay la kulmeen iska caabin xooggan iyagoo khasaare xoogan kala kulmay weerarkii xawaadley dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa taliyihii guutada saddexaad qaybta labaataniyo toddobaad allah u naxariistee korneel abshir shatiqey toddobiyo tobankii januari ciidamada militariga soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay magaalada aleer oo ka tirsan gobolka galgaduud dowladda waxay islamaalinkaas shaacisay in al-shabaab laga saaray ceelleer iyadoona si buuxda u gashay gacanta ciidamada dowladda soomaaliya labaatankii januari kooxda al-shabaab waxay xilli waaberi ah weerar ay ku qaaday magaalada galcad ee gobolka galgaduud weerarkaas waxa uu ku bilowday qarxyo xooggan oo ka dhacay goob ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugnaayeen ilaa laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaa qarxa ayaa lagu weeraray saldhigga ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin galcad waxaa halkaasi ka dhacay dagaal dhiig badan uu ku daatay al-shabaab waxay maalinkaas ay la kulmeen iska caabin xoog leh iyo dagaal xooggan oo saacdo qaatay khasaare xooggan oo labada dhinac ah ayaa weerarkaasi ka dhashay allah u naxariistay saraakiishii weerarkaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyo ku ciidanka danab gaashaan leh xasan maxamed xasan isla labaatankii januari madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay geerida taliya xasan tuure waxa uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inaysan marnaba niyajabi karin ciidamada xoogga dalka iyo shacabka u midoobay inay la dagaalamaan al-shabaab taliye xasan tuure wuxuu ku shiiday howlgal uu waddankiisa ku xureynayo waana geeti taariikhda ay xusi doonto laguna xasuusan doono kaalintuu ka qaatay in al-shabaab laga sifeeyay guud ahaan geega soomaaliya ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda waxay sheegtay in weerarkii shabaab ay ku qaadeen galcad lagu dilay in ka badan boqol ka tirsan al-shabaab labayilabaatankii januari kooxda al-shabaab waxay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir oo ku taala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir qaraxa koowaad ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta gobolka kadibna waxaa xigay rasaas iyo qaraxyo kale ilaa saddex qarax oo is-xigxigay ayaa dhacay maalinka kadib xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo la sheegay inay lix ahaayeen ayaa gudaha u galay daarta xarunta gobolka banaadir waxaana dagaal iskala horyimid ciidamada ammaanka gobolka banaadir iyo xubnihii shabaabka ah ee gudaha u galay kadib saacado badan markii howlgalka lasoo afjaray war qoraal oo ka soo baxay dowladda soomaaliya waxaa lagu yidhi lix dhagarqabe oo gudaha u gashay daarta ayaa la dilay shan ruux oo shacaba ayaa dhintay afar kalena waa ay dhaawacmeen ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada ammaanka toddobiiy labaatankii januari dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dileen hogaamiye sare iyo xubno kale oo ka tirsan ururka daacish ee soomaaliya kadib howlgal ay ka fuliyeen buuraha calmiskaan ee ku yaalla maamul goboleedka puntland ee soomaaliya war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka mareykanka ayaa lagu sheegay in xubnahan howlgalkaas lagu dilay uu ku jiro bilaal al suudaani oo ah hogaamiyaha daacish ee soomaaliya sagaal iyo labaatankii janwari koox hubaysanayaa xilli habeenimaha magaalada muqdisho waxay ku dileen wasiiro dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka galmudug allaa u naxariistee farxiye cabdi maxamed haweeneyda la dilay ayaa lagu dilay degmada warta nabadda kooxihii dilka geystay xilliga dilka ay geysteen kadib goobta iskaga baxsaday qaybtii koowaad ee barnaamijka gaarka ah, aan uga hadlaynay dhacdooyinka waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa halkaas kusoo gabagabaynaynaa saaxiib yaal intaan qaybtan qaybteeda waxay ku kulmi doonno sidaas i nabadgelyo haddii alaydmo qaybta labaadna beri ayaad sidaan kale barnaamijkan ku dhegaysan doontaan ama barnaamijyada kale aana soo sheegnay Eh, ogaal iyo xog waraysi ama barahena bulshada kala socon doontaan qaybta labaad haddii aan lahayd mo waana mahadsan yihin wariyaasheena axmed darir iyo cabdinaasir maxamed barnaamijkeena kulanka kenya ula dhegeysanaysaan saaxiib yaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaane maalin walboo talaadaa waxaa dhegeysataan xubinta wax ka bar wadamada caalamka toddobaadkan waxaan ku egi doonaa oo aada loo hadalhayay hawsha arrinta ku saabsan in ciidamada midooda africa ee hadda admis layihaahdo ay lix iyo toban sano kadib ka baxeen ama ay baneeyeen madaxtooyada soomaaliya kuna wareejiyeen ciidanka dowladda soomaaliya oo ciidan la tababaray ah ilaalinta madaxtooyada hawsha ugu badan ee ciidamadani ka hayeen madaxtooyada waxay ahayd inay ilaaliyaan amniga madaxda ugu sarreysa dalka iyo xafiisyadoodaba sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale xarunta xildhibaanada golaha shacabka ay ku jiraan madaxtooyada keliya maahane sanadka dambe bishaan oo kale qorshuhu wuxuu yahay ciidamada admis in soomaaliya oo dhan ay ka wada baxaan qorshaha dhimista ayaana weli socota midooda afrika waxay sheegeen in sanadka inta ka dhiman ay saddex kun oo askari ka bixi doonaan soomaaliya wasiirka gaashaandhigga somalilan wuxuu sheegay in dekeda iyo garoonka diyaaradaha aadan cadde ay noqon doonaan meelaha ugu dambeeya ciidamada admis ay ka bixi doonaan soomaaliya ciidamadeeda ayaa hadda dagaal kula jira ururka al-shabaab lix toban sano ka horse sidaan xaaladu way ka duwaneyd xubinteenna waxaan ku eegi doonaa ciidamada admis ee amisom hore loo oran jiray iyo siday soomaaliya kusoo galeen And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan warbaahinta kulmiye toddobaadkan xubinteena waxaanu si guud ugu eegi doonaa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ka socda ee admis ee horey loogu yaqaanay amisom amisom waxaa laga soo gaabiyey howlgalka midooda afrika ee soomaaliya waana howlgal militari ama ciidan howlgalkan waxaa lagu aasaasay kulan xubnaha golaha ammaanka ee nabadgelyada midooda afrika ay ku yeesheen magaalada adisababa ee xarunta dalka etoobiya sagaal iyo tobankii bishii janwari bil kadibna isla sanadkaas waxaa meelmariyey ama taageeray golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa loo egmadan taageeraan dowladii ku meelgaarka ahayd iyo fulinta qorshaha amniga qaranka tababarida ciidamada ammaanka soomaaliya iyo inay gacan ka geystaan abuuritaanka jawi ammaan ah oo lagu gaarsiinayo soomaaliya gargaarka bani sidoo kale waajibaadka amisom ee hadda admis layihaahdo waxaa kamid ahaa taageerida ciidamada dowladda soomaaliya ay ka taageerayaan dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab markii hore wuxuu ku bilowday howlgal nabad ilaalina oo lix bilood soconayay hase ahaatee dhowr mar ayaa waqti korrin loo sameeyey waxaana waajibaadkoodu ahaa ilaalinta madaxda ugu sarreysay dowladda iyo sugidda amniga xarumo gaara sida madaxtooyada garoonka iyo dekadda magaalada muqdisho ugandha ayaa ahay dowladdii ugu horreysay ee ciidamo keenta soomaaliya xilligaas waxaa sii joogay soomaaliya ciidamo etoobiya aan u haysan waajibaad rasmi ah oo midooda afrika ama caalamka intiisa kale ah burundi ayaa ku xigtay waxaana kusii xigay dowlado kale oo ay ka mid yihiin jabuuti kenya seeraluyaan oo markii dambe ciidamadeeda la baxday iyo etoobiya kulan gaar ahaa oo ka dhacay magaalada kambaale ee dalka uganda ayaa lagu bedelay waajibaadka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ka socday bishii julaay sanadkii labada kun tobankii waxaana waajibaadkooda loo bedelay nabadhalin iyo inay dagaalo la geli karaan ururka al-shabaab iyo ururadii kale ee xilligaasi dalka ka jiray qaybtii ugu horeysay ee ciidamada amisom waxay garoonka diyaaradaha aadanacada ee magaalada muqdisho ka soo degeen lixdii bishii maarso labada kun iyo soo dhaweynayana loo sameeyey ciidanka maalintaasi kasoo degay garoonka diyaaradaha oo gaarayay ilaa afar boqol oo askari waxay hordhac u ahaayeen cutubyo kale oo dowladda uganda ay ugu talagashay inay soomaaliya ka shaqeeyaan maalintaas garoonka waxaa sii joogay mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladdii kumeel gaarka ahayd oo soo dhoweynayay ciidankaasi haddana kooxihii muqaawamada loo yaqaanay dhankooda madaafiic ay ku garaaceen garoonkaas si ay ugu soo dhoweeyaan ciidamada imaanayay habeen kadibna isla ciidamadaas oo marayay isgoyska nambar afar ee magaalada muqdisho ayaa weerarkii ugu horreeyay lagu qaaday rasaas ay dhinacooda fureenna dad rayida ayaa ku waxyeeloobay ciidamada admis ee hore amisom loo dhihi jiray waxaa la xasuustaa meelo badan oo ay ka degeen magaalada muqdisho sida isgoyska lambar afar wadada tagta garoonka diyaaradaha aadan cadde jaamacadaha kuliyadda jaalisiyaad garoonka cayaaraha istaadium muqdisho guriga shaqaalaha oo hadda baasaboorka laga qaato curubo iyo meelo kale ciidamada midooda afrika waxay ka qayb qaateen dagaalo badan oo dalka ka dhacay sida dagaalkii al-shabaab looga saaray magaalada muqdisho sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo ku yaala gobolada labada shabeelle jubbooyinka baay bakool iyo hiiraan askarta midooda afrika uga gooriyootay soomaaliya waxaa lagu sheegaa inay ka badan yihiin kun askari halka dhaawacuuna u gaarsiisan yahay ilaa shan kun oo askari shan kalena waxaa loo diiwaangeliyey inuu laayahay al-shabaab ayaana qabsaday khasaaraha ugu badan waxa uu soo gaaray ciidamada burundi waxaana ku xigay uganda khasaarahan wuxuu isugu jiraa kuwa ka soo gaaray dagaallo toos ahaa ay galeen iyo weerar lagu qaaday xarumo ay deganaayeen xogtan waxaa sidoo kale baahiyey macadka nabadda ee stockholm ee ku yaala dalka sweden ciidamada aanu ka hadlaynay amisom ay hadda admis loo yaqaano waxa ay ka geysteen soomaaliya xadgudubyo badan xadgudubyadaasna waxay isugu jiraan kufsi iyo dilal ay si macno darra ugu geysteen dad shacab ah oo aan waxba galabsan bishii maars ee sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii kulan ka dhacay magaalada adisababa waxaa lagu go-aamiyey in la bedelo waajibaadka iyo magaca ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ee amisom waxaana loo bedelay admis howlgalka midowda afrika kumeel gaarka ah ee soomaaliya waa qorsho lagu soo gabagabeynayo howlgalka lix iyo tobanka sano qaatay ee ciidamada midowda afrika ay soomaaliya ka wadeen waxaa la qorsheeyey in dhammaan ciidamada midowda afrika ay soomaaliya ka wada baxaan marka la gaaro dhammaadka sanadka labada kun si qaybqayb ah iyadoo si buuxda loogu wareejinayo howlgallada ammaanka ciidanka qaranka soomaaliya xubintii wax ka bara wadamada caalamkana toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaas tan iyo toddobaadka dambe intaanu xubintan lamida ku kulmi doono waxaa idin leenahay nabadgelyo waa tahay xubinta lamida toddobaadka dambe ayaad maqli doontaan maanta oo kale haddii aallayd mawli waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan warbixino kale ayaana noo soo socda waxaa raggii nugleeyo dib noo ridaaye ragad waxaatiin tihiin raggii nugleeyo dib noo ridaaye siyaad ku roontihiin unay lawaa kalsooniyo riyaa tihiin runay waxyeeliyo rafaad qarsooniyo riyaa raxmad ninkiile idin raalleeyad isku rogtaa axmed ninkiile ciidin raalleeyad iskurwagtaan runtayda weyn ayaad ku rooti kunay lawaa adinka waxsaarka iska yeeshay iyo meelaad ku rantiinwa ereyadaas ayaa la isdhaafsaday cododka macaan fanaaniinta maryan mursal ciise iyo maxamed jaamac joof ilaaha naxariistee ayaa ku looqeynayay heestan maxamuud maxamed dheeg ayaa ereyda laga hayaa boodka barnaamijkana kulanka keena ay qayb tahay heese kale noo soo socda oo aada maqli doontaan markaanse waxaad kusoo dhawaataan dhinaca xubnaha anagoo eegeynaa xubinteeni maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay waryaheena afrax axmed ayaana xasuusinaysaa mahadsanid burhaan waa maalin talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha diseembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol konton saddexaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aa la idmo labaiyo toban cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo lixdii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa sheegay in ilaa iyo saddex kun oo dagaalyahano ajanebi ah ay dalka soo galeen kuwaasi oo garab siinaya maxkamadihii islaamka maanta oo kale sanadii labadii kun iyo tobankii ururka xisbul islaam oo ka mid ahaa ururadii hubaysnaa ayaa burburay maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa la horgeeyey maxkamadda gobolka banaadir habeen kadib markii inta la weeraray gurigiisa laga soo xiray cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa hadda ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed kadib doorasho ka dhacday magaalada baydhabo maanta oo kale sanadii labadii kun sagaal tobankii dadka magaalada cadaado ayaa la daawaday ayaga oo karsanaya ayax sanadkaasi ku degay gobolada dhexe ee dalka maanta oo kale sanadii kun toddoba boqol saddex sagaashankii faransiiska ayaa dib magaalada tuulaan uga qabsaday kuwii ingiriiska u haystay maanta oo kale sanadii kun sideed boqol afariyo sideetankii dowladii xilligaasi ee dalka talyaaniga ayaa dalka kongo u aqoonsatay dal madax bannaan ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol koo afartankii hogaamiyihii adlof hitler ayaa si buuxda ula wareegay hoggaanka ciidamada jarmalka guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idin idinkuga celiyo burhaan diini ee qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantaha horeene efrax axmed saraakiisha ururka xamaas ayaa sheegay in labaatan qof ay ku dhinteen magaalada rafax ee koonfurta khaza kadib markii halkaasi weerarax ay ku qaadeen ciidamada gaarka ee yuhuuda golaha ammaanka ee qaramada midoobana waxaa lagu wadaa inay u codeeyaan heshiis xabajoojina oo ka dhaqan gala marinka khaza wasaaradda caafimaadka ee ayaa waxa ay sheegtay in dad ka badan sagaal qof ay ku dhinteen ilaa toddobadii oktoobar marinka khaza waxaana la sheegay konton iyo laba kun iyo shan boqol qof inay gaarayaan dadka dhaawaca ee hadda isbitaalada jiifa arrintan waxay keentay baa laleeyahay shidaalka dunida cabsi weynna ka timaad inuu kor u kaco kadib markii xoutiyiinta yeman ay bilaabeen inay weerar ku qaadaan maraakiibta maraya badda cas ee yuhuudda ay leedahay ama uu raran taasoo keentay baa laleeyahay in culays weyn ay soo food saarto yuhuudda qiimaha shidaalka dunidana uu kor u kaco markan kalamaan saaxiibayaal kusoo dhawaada kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa saymaha roobkee ka da'ay saraariyo guri sanaag qalbiga suran buurta sow si fudud kuma gaadhay allow allow soo dhoweey adigu ariwaaqlow ma socotaa waranla waxaan maqli jiray haddaan baala leeyahay berri sow ma duuleen war xildhibaan axmed khaliifa baarlamaanka soomalilan hortiisa ka hadlay wuxuu yidhi anigu oroma mihiiyo soomaali baanahay somalilanna dowlada kama jirto war jamhuuriyaddii barakaysneed qarankii dhammaa eh. ma maqaayad maxamed kaahin iyo muuse biixi furteen isugu soo biyo shubtay waar axmedo waa ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jira war xildhibaanku isagoo xaranka buluugaa wata muqdisho u socdaa war muqdisho lama kala xigo waa caasimadii soomaaliye eh. inuu jilibus ii gudbaa noo daran now waar balbiya cab war waxaan maqli jiray eh. allow jaagixiirow ibliis jaraha ku qaado jilib iyo jamaam iyo allow jawhar lagu geeyo jiilaal abaariyo allow juucu kugu laayo inaad joogta mooye alla dib uga soo jeesan aryaadhahaanna waxaan maqli jira jaagaxii jireera jinnaada <laughs> ma ka jaraysay war wallowa inay qaranka somalilan ciyaar ciyaartaa ku burburi maaye <laughs> dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaanay war ma haysaan inaan idiin warrame puntland baa war culus iga soo gaadhe suldaan cabdicasiis maxamed yuusuf afguduud oo u sharaxnaa madaxweynaha puntland oo ka yimi gobolka bari oo dad badan oo calamasita iyo sawiradiisa iyo caleemo qoyan qardha ay ku sugayeen ayaa intuusan soo gaarin shil gaali ku geeriyooday haddii allah u naxariistay intaan la dooran baa ilaahay oofsaday nin madaxweyne u sharaxna oo mas-uuliyaddu raadinaya mawd uga soo hormaray waa amuur culuse allah u naxariista marxuumka war soomaalidu xilka waa jeceshahay baa la yidhi markii ay helaanna sida uu yahay uma gudataa la yidhi in badanna waaba ku dambaabaanaa la yidhi marka suldaan cabdicasiis afguduud xil uu ku dambaabi lahay ilaahay inuu ka leexiyo sowma dhici karto war adduunka cidaan xil jeclayni ma jirta jirtee sida loo gutaa lagu kala wanaagsan yahay aryaadhaha allaha u naxariiso musharax madaxweyne suldaan afguduud dadko madaxweynaha u naqa rabaya ehelkiisiiyo qaraabadiisiina sabar iyo iibaan allah ka siiyo hadda soomaaliyo dhanna sabar iyo iibaan allah ka siiyo suldaanow ahaaye waa suldaan cabdicasiis afguduud hadda ka hor baan hargeysa ku arkay oo nin culus buu ahaa calaa kulli xaal dumarkou ka tegayo daa'imada caruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsii galmaani war mahaysiine shabaab waa kii guddoomiye uga dhigay godane axmed diiriye oo loo yaqaan abu cubayd isku reer yihiin ku-xigeenna waayahan mahadkarataaba u ahaayaa la yidhi laakiin hadda waa bedelanaa la oo si aan karataa u dhaxlin waxaa ku-xigeen laga dhigay abuukar cali aadan lagu sheegay maraykankuna shan milyanuu dul saaray baa la ku-xigeenka cusub ubow shabaabku for inay wax ku qaybsadaan maxay ku diideen war qaacido kale haystaana la yidhioo muhaajiriin iyo ansaaray u kala baxaan xilkana muhaajiriintaa haysa war iyo cod isku doortaan war buur madoobaaba wuxuu hore hadda ka hor u sheegay maqaayadda inaan la wada lahayn unbuu hadda kartayga la sheegahayo hadduu xilka waaya damuisa soo dhiibo war kalataay runtaa loo sheego waxaa lagu yidhi aduu dhaxal suga mahada dhimasho sugaa tahay shaqaysaa lagu yidhi war laba abeesan kala goosataa la yidhi koodna cod macaan ma cunine cadowgaasi waxba isuma kaana dhaamaana allahana wada dhaafiyo aryaadhaha shabaab maantay gabagaba yihiin miyay xil isku heestaan war khawaariijtu naskii sharciga iyo caqligoodii intay isku barxeen wixiioo dhammi ku dabagaddoomeen aryaa horaa loo yidhi wax gadgadi waxa kula gadoomaane waxaanse kaa daahuba jarwadeeshii daadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay jarwadeeshii daadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay warkalamaanay war ma haysiine ayaantan mucaaradka soomaaliya iyo midka turkigu waxay buufinayeen shilkii wiilka madaxweynaha maxamed xasan shiikh uu galay ee ninka turkiga ay ku dhintay waxayna dhahayeen waa fakaday iyo waa goostay iyo waa dhuuntay marka xal madaxweyne xasan shiikh wuxuu la hadlay qoyskii ninku ka geeriyooday wuuna u tacsiyey weeyey wuxuuna ku yidhi anugu waxaan ahay madaxweynaha soomaaliya waxaan kaloo ahay maxamed xasan aabbihiis wuxuu idin soo gaaray waa ka xunnahay waana idinkaga tacsiyeynaynaa arrintaa qodob kastooo ka midana dhinaca wanaagsanaan ka isticmaalaynaa waxaanna ixtiraamaynaa oo xushmaynaynaa garsoorka turkiga bulshada turkiga dowladda turkiga oo walaalaheen ah go'aanka ay ka qaadato arrintaas ayaanna u hogaansamaynaa haddana waa idiin tacsiyeynaya samir iyo iimaan allah idin siiyo warraxmada waxaa la yidhi dad baadi ahbaa adduun ibliiskula baratamo benlow iyo faalalow mawaysid ma waysid shar buufiye warkalamaana hooyada federaalka warkama haysaaniine xaaladeedu hadda meel fiican bay maraysaa haddii waayahala kale taagtaagnaan hadda la isu soo dhowaa madaxweyne deni iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiya baarlamaankuna waa heshiiyeen wargaraash iyo cabdirashiid awal goormay caasiyoobeen war siyaasadu saaxiib joogtaa maleha ku degdegin aryaadhaha deni haddowjaabka furu cid ka hor imaan karta ma jirto war cayaar haddaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tumaabaa la yidhi deni maxay mucaaradkiisu saqda dhexe ula heshiiyaan horta war mawa siyaasadda buntland garanaysaanina waa sal dhee dhahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay aryaadhaha war ma haysiin beledka muqdisho la dhihi jira anshaxumaa ku badataa la yidhi beryahan horena waa tii loo yidhi nimco waliba nusqaanteeday leedahay mugi ilaahay beledka nabad ka dhiga oo bugti laga reestay dad badanoo anshaxumaa dharkiiska ka dhigaa la yidhi qaarnaha wax alla iyo waxay doonaan ay ku warrameenaa la yidhiyo afkaa furanay naqdeen kuwana dharkaa furanay naqdeen kuwana lugtaa furanay naqdeen kuwana wada furanayba naqdeen hadda macallin mahdi waa soo xira gabarti ugu darreedoo hebla balaayo la baxday kuwa kaleo balaayooyin kalena waa ku sii socdaahaa la yidhi laakiin anigu ma qabo in anshaxumada beledkan soo korortay taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir macallin mahdi iyo gudoomiyaha gobolka yuusuf madaale kaliya in lagu fiirsado ee la sameeyo guddiga somalilan ka jira ee la dhihi jira wanaag falista iyo xumareebista qodhaya xidhada cabdulla mataasaan dowlad ahayn war cabdulla waxaan qabaa in la sameeyo ciidankii waagii dowladdii dhexe maxamed siyaa jiri jiray ee la dhihi jiray booranka kastuum ee la diriri jiray anshaxxumada war hadda baa u xabsiyadii shabaab baa buuxiye xagga dadka la soo ururanahaya lagu xidhahaya war katiinadaha lagu xidhxidhay qof kastoo anshaxxumo sameeya in sharcin la mariyaa qaba anugu la xidhin oon xabsi kaa buuxin kugu wareerin ayaaba fagaaraha lagu karbaashi karaa war dadka magaalada muqdisho jooga waxaa la gudboon amniga ilaahay siiye inay ku mahadiyaan laakiin dhaqanxumada iyo faxshiga kuwa soo kordhinaya wax loo dulqaadan kara ma ahane waa in la iska qabtaa war xumooyinka hadda magaalada ka soo ifbaxay khawaarijta aqiil loogu samaynayaa sababtoo ah khawaarijta waxay yidhaahdaan munkarkaasaan la dirirayni marka waxaan fuxshiga iyo isqaawinta iyo fasahaadka soo kordhiyey khawaarijtaasay rabaan inay dhiiggeenna u banneeyaan aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi ow dad maalin jooga ma'wiiceel markhaati waaye aan maqnayn dad maalin jooga ma'wiiceel markhaati waaye aan maqnayn warkalamaana wax laydinma sheegi karee warkii madaxweynaha idiin wado iga dhex gasheene madaxweynuhu shala gelinkii dambe muqdisho ka safray wuxuuna ka qayb galay tacusidii boqorkii dhintay kuweyt isla xalana waa ka soo laabtay warba odaygu goormu nasanahayaa daalba eh war madaxweynaha hawsha u taalna waa badan tahay wakhtiguna waa ku gaaban yahay waa nin xil qaaday eed qaad war horaa waxaa loo yidhi nin iyo kiilkii looma kala turo war waxba laydinma sheegi kare waa iga dhex warkii ra'iisul wasaarehan idiin soo waday ra'iisul wasaare xamse iyo wafdi badanoo la socdaa waxay tegey jabuuti bow maxalay iyana ra'iisul wasaaru maruu hadlay aan dhegaystana soomaalida wuxuu uga digey qabyaalada iyo xinka iyo kala qoqobka wuxuuna tiriyey gabagii abwaan cabdulaahi suldaantima cadde allah u naxariista oo ahaa dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane bow hoteelka dheer waxa jabuuti ka dhistay masaadiq joomba iyo qaar kaloo badan war bashiiroo xildhibaankaagamaqaane saadaq garaadiin waa loo soo celiye jenaraal ka bilow warkaaga war wiilka xarabka weyn inta iska dhaaftaan saadaq guriga uu jabuuti ka degan yuu ku casuumay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa warbow madaxweyne ismaaciil cumar geelle hadda madaxleedkiisa goormuu ku egyahay bashiiru maxaad ka rabtaa miyaad la tartamaysaa adugu war madaxda soomaalidu dhan iska daaya ha iska joogtay annagoo muusan u handaraabannahay war sheekadu fuulaa kama dega maaya ha laga dego siciiddana u sheegtee adigu baa u sheegtee xubintii kalamana dhegeysateen barnaamijkan inadaa u dambeysa oon mahadnaqaya saaxiibada kala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarinay farsamo ee dadkana dhegeysanayaba hees halkudhige layihahdo reeninkii rumaysta ayaan kaga tegaynaa fanaaniinta lul jeylaani iyo ilaha naxariista axmed shariif kilar ayaa ku luqeynaya nabadgelyo thank you स्मारव